ila almuslimiin xoolihii gaalada ka soo laabtay ee muslimiinta usoo laabtay wa sharcan sharci ahaanna huwa maalun faygu waa xoolo xasala min kufaarin gaalo xaggood ka yimid oo laga qaatay bilaa qitaalin walaa iijaafi khaylin walaa ibin iyadoon lala dagaalamin fardo iyo geella aan xaggooda loo eriyin oo aan yacni waxa weye dagaal lagu qaadin oo aan gaadiid loo fuulin wixii gaalada laga qaado ee ay maalan ka yaacaan oo kale marka intay cabsadaan ayaa waxaa la yidhaahdaa fay waxaa kaloo soo gelaya kaljizyati sida jizyadii jizyadu waa gaalkii inagu dhex noolaanayey shuruud gaalana lahaa shuruud gaara kaasoo markaa madaxiisa lacag la duldhigayo sanadkii uu iska bixiyo cashuur baa madaxiisa la saaraya uu iska bixiyo wayna iman insha allahu tacaala kaas lacagtii laga qaadayay uu sanadka bixinayay markaa dhulka muslimiinta ugu dhex noolaanay jizye ayaa la yidhahdaa fay bay noqonaysaa wa cushri tijaarati iyo cashuurtii ganacsiga gaalada laga qaado asalku waa sidaa waa in qofkii gaal ah wixii uu muslimiinta dhulkooda keeno cashuur laga qaado asalku qofka muslimkaa ah, isaga cashuur lagama qaado laakiin gaalka ayaa xaq loo leeyahay in markii uu ganacsi keenayo dhulka muslimiinta in cashuur laga qaado qofka muslimkaa ah, laakiin asalku waa inaan waxba laga qaadin wixii sakada mooyaane aan wax kale la weydiin haddii markaa daruura ay timaado oo dee dowladdii waxba kala socon waayaan xaaladda noocaasa mooyaane wa yuqsamu maalu lfayi calaa haddaba xoolahan fayga shan baa loo qaybiyaa yusrafu khumusuhu yani lfayi aw yacni alfaya calaa man ay alkhamsati aladiina yusrafu calayhim khumusu lghaniimati yusrafu khumusuhu yacni alfaya khumuskii fayga markii faygii shan meelood loo qaybiyo meel ka mida lagu bixinayaa calaa man dadkii ay alkhamsati aladiina shantii qolo ee yusrafu calayhim khumus اlghaniim haniimada khumuskeeda shan qolaa loo sii qaybin jiray sow ma waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurba ilaa aakhirihi shan qolo waa inagii xalay toole xalay waa inagii soo aragnay in shan qolo la kala siinayo khumuskaasi oo khumuskii shan meelood loo sii kala jebinayo kanna waa sidii oo kale faygii shan meelood baa loo qaybinayaa meel ayaa waxa weeyaan haddana shan qolo lasii kala siinaya wa sabaqa qariiban bayaanu lkhamsati shantaa mar dhoweyd baynu soo marnay oo haniimadii ayaynu ku soo aragnay wa yucطaa arbacatu akhmaasiha wa fii bacdi nusakhi arbacatu akhmaasihi ay ilfay-i wa yucطaa waxaa la siinayaa arbacatu akhmaasihaa maal amwaashan fay afarteeda khumusee kale lilmuqaatilati ciidankaa la siinaya wfii bacdi nuskhi arbacatu akhmaasihi ay ilfayn nuskhda kitaabka qaarkood abushujaac halkaas damiir mudaker baa ku qoran oo arbacatu akhmaasihi saasaana ka fiican oo dee faygiiba u noqonaysa laakiin arbacatu akhmaasiha marka la ihahdo muana damiirkii laga dhigo inaynu amwaal qadarnay noqonaysaa amwaal lfay ay wayucطaa arbacatu akhmaasi amwaali lfay oo amwaal ayaynu u celinaynaa damiirkaasi marka xoolihii fayga ahaa jizyadii iyo wixii ay gaaladu ka yaaceen dagaal la'aan aan iyo cashuurtii laga qaaday waxaasoo dhan waa la ysku wada darayaa markaasaa loo qaybinayaa shan meelood meel ka mida shan qolaa la kala siinaya agoomihii musaafiriintii fuqaradii iyo masaakiin masaakiintii iyo maaragtay kii markaa masaalixda guud iyo kii markaa qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam afartii meelood ee soo hadhayna waxaa la siinayaa ciidanka muslimiinta jeyshka ciidanka qalabka sida dagaalkii jihaadka loogu talagalay ciidankaasaa afarta meelood ee kale lagu bixinaya wa hum ljnaadu muqaatiladu ragga dagaalamaya waa ciidankii aladiina cayanahum limaamu liljihaad ragga dowladdu ay ugu talagashay gashay inay jihaadka u qumaan oo dhulka muslimiinta ay ilaaliyaan waa ciidankii qalabka sidee ciidanka ayaa afartan meeloodee kale sidii haniimada oo kale la siinaya wa abata asmaaahum fi diiwaan murtasiqa waa ciddii markaa dowladdu ay magacowday ee ka dhigtay ee magacyadooda lagu qoray liiskii murtasiqada murtasiqaduna waa ciidankaa rasqiga maarata risqigooda ka qaata baytulmaal ee dowladdu ay markaa mushaharka siiso risqigu waa mushaharkan ay qaadanayeen dowladda ka qaadanayeen baa risqi la yidhahda markaa murtasiqa saasaa loogu magacaabay yacni waa dad markaa risqigooda ka dalba baytulmaalka iminka laakiin dee murtasiqa waxaa loo isticmaalaa macno dhaleecaysan baa loo isticmaala lakin waagii hore iska caadi bahaa dadkaa markaa waxaan beytka laga qaadanaya baa risqi la odhan jiray deetana dadkii markaa qaadanayna murtasiqa la odhan jiray bacda itiصaafihim biاlislaami wاltakliifi wاlxuriyati wالصixa waxaa la siinayaa ciidankaasi marka shuruud laga helo mid kastoo kamid ah, waa inuu muslim yahay ciidankii nin gaala lagu dari maayo waa inuu mukalaf yahay qaangaadh caaqil ah oo aan waallayn xor waa inuu yahay oonu addoon ahay saxiix waa inuu yahay qof caafimaad qaba oo aan eh, xanuunsanayn markaa dee xanuun u diidaya inuu jihaado dagaalkii ka qayb galo ragga noocaasa ayaa marka hore ciidanka la qoraya nimankaasaana marka afartan khumus la siinaya fayufariqu alimaamu calayhim alahmaas alarbaca shantii afartii khumus ee soo hadhay iyaga ayuu imaamku u qaybinayaa calaa qadri xaajaatihim waxa loo kala daryeelayaao loogu qaybinayaa siday u kala baahan yihiin oo qof waliba siduu u baahan yahay midbaa toban ciyaala leh midbaa laba leh midbaan carruurba lahayn midbaa afar xaas leh de markaa siday u kala baahan yihiin mid walba inta wax ku filan ayaa la siinaya fayabxau can qofkii imaamka ahaa ee mas ahaa wuxuu baarayaa uu u kuurgelayaa qof kastoo ciidanka ka mida ah xaaladiisa inuu baaro wa can ciyaalihi caruurtiisa allaasimati nafaqatuhum ee nafaqadoodu ay waajibka ku tahay wamaa yakfiihim iyo waxa ku filan ayaa la soo xadidaya fa yuciihi wuxuu siinaya markaa wax ku filan min nafaqatin wa kiswatin wagayri dalika oo markaa raashinkii iyo biilkii kale iyo wixii cunayeen iyo wii markaa halkii ay degayeen iyo marka maaha aha un mushahar go-an oo la leeyahay askarigu markuu xidig leeyahayna intaasuu leeyahy markuu laba xidigood leeyahayna intaasuu leeyahay fuqahada islaamku sidaa umay dhigin waxay leeyihin qofka baahidiisii la eegaya ila ninka waxaa la doonaya inuu jihaadka iyo umada ilaalinteedii iyo nabadgelyadeedii uu ka shaqeeyo marka waa in wax ku filaan karo oo haddii halkan carruurta ay kaga soo qaylinaysa islaamihii iyo maantana sidana dhacday sidana dee uu tuuraya uu soo cararaya oo waxa weeye kaalintiisii markaa kama soo baxayo marka in mid walba la baaro oo inta ku filaan karta ee markaa kifaayadiisa ah la siiyo wa yuraacii fi lxaajati wuxuu imaamku ilaalinayaa markuu baahidooda dadkan eegayo alzamaana walmakaana walruksa walhalaa wuxuu eegayaa waktigan la joogo iyo goobta la joogo ilan meelihii meelaha qaarkood bay maciishadii qaali tahay meella maciishadeedu way hoosaysaa wati wax loo baahanya baa waktiyada kale loo baahnayn goobihiina waa saas oo kale ruqsigii iyo khalaagi maciishadii inay kor u kacday iyo inay hoos u dhacday inay rakiistay hoos u dhacday iyo in markaa khalaa u dhacay oo maciishadii ay kor u kacday deetana loo kordhiyo oo markaa wax ku filaado la siiyo wa ashaara almusanifu biqowlihi wuxuu ku sheegay sheekhu hadalka uu yidhi walbaaqii markii ciidankii sidaa loo wada gaadhsiiye afartii khumus nin walba kifaayadiisii la siiyo wixii ka soo hara yusrafu fii masaalixi lmuslimiin danta guud ee muslimiinta ee kale hadday wadooyin la dhisayo tahay hadday masaajida tahay iyo hadday tahay cid markaa qudaadii iyo waxaasoo dhan ayaa lagu bixinaya ilaa anahu wuxuu halkaa ku sheegay in yajuusu lilimaami imaamka ama dowladda ay u bannaan an yasrifa alfaadila can xaajaati lmurtasiqa ciidankii baahidiisa wixii ka soo haray ee ziyaado ka noqotay in lagu bixin karo fii masaalixi almuslimiin masaalixdii iyo dantii guud min islaaxi alxusuul sida hagaajinta dhufaysyadii wasuquur iyo markaa furimaha in iyagana markaa de waxa weeyaan la daboolo la adkeeyo oo cadowgu inuu ka soo gudbo laga ilaaliyo wa min shiraai silaaxin wa khayrin cala asaxiix wa min shiraai silaaxin wa iyo sidoo kale inuu ku bixiyo inuu hub kusoo iibsado iyo fardo ama dee gaadiidkii lagu dagaalamay hadday diyaarado tahay iyo hadday tignika kale tahayba wixii lagu dagaalamayey in lagu soo iibinayo wixii soo hara cala saxiixi sida saxiixa ah. oo khilaaf baa yar jiro culamada qaar baa leh ama culamada madhabka qaar kamid a ah waxay leeyihin mayana intana ciidankuunbaa dib loogu celinaya wixii soo hara markii midolkaa kifaayadiisi la siiyo wixii soo hara haddana iyagii unbaa dib loogu kala qayminaya kolba sidii ay usii kala baahnaayeen laakiin sida saxda ah dantii guude kale waa lagu bixin karaa xataa wadooyinka dhismaheedii iyo wixii lamidka ah waa lagu bixinay faslun fii axkaami اljizya halkana waxaa fasalkani uu ka waramayaa jizyadii gaalada laga qaadayay axkaamteedi wa hiya luqatan xagga af carabiga jizyadu ismun likharaaجin majcuulin calaa ahli الdima waa magac loogu kharaajka kharashka laga qaadayo majcuulin calaa ahli dimma kharashka la duldhigay ee lagu waajibiyey dadka ahlu dimaha ah gaalada inagu dhex nool kharashka lagu waajibiye sanadkii ay bixinayaan sanad kastaa iska bixinayaan kharaajku waa kharaaju shay waa wax si dawriya aad uga qaadato ama bishiiba mar ama sanadkiiba mar wixii aad u qaado ama maalintiiba mar waxaasaa kharaaj la yidhaahda markaa kharaajkaa kharashkaa ka soo baxaya gaalada ee gaalada laga qaaday madaxooda dulyaal ayaa jizye la yidhaahda sumiyat bidalika kharashkan laga soo qaadayo waxaa jizye loogu magacaabay liannaha jazat ay kafat can ilqatli waxay ka kaafiday gaaladii in la laayo oo casama dimaa'ahum dhiigoodii ayay dhowrtay waa sida loo yidhaahdo yowma laa tajzi nafsun can nafsi yani laa laa tugni nafsu can nafsihi shay-an waxba uma taraysa weeyaan marka shaygii markuu wax kuu taro ayaa waxaa la yidhaahdaa jazaahu hada shay yani waxbuu u taray weeyaan wuu anfacay dee tii kale abaalmarintana waa loo isticmaalaa oo jazada waat yadan abaalmarintiina loo isticmaalayay markaa jazadii baa laba micno yeelanaysa laba macno yeelanaysa wa sharcan sharci ahaan jizyadu maalu yaltazimuhu kaafiru bicaqdin makhsuus waa maal uu markaa damaanad qaadayo inuu bixinayo gaalku marka markaa heshiis lala galo inuu muslimiinta ku dhex noolaado ama dee waxa weya halkiisaasi uu iskaga noolaado lacagtaana uu bixiyo ama kharashka noocaas oo bixiyo wayushtarau waxaa shari an yacqidaha alimaamu aw naa'ibuhu in dowladdu caqdigan ay la gasho gaalka qof caadi lama geli karo adigu maaragtay waxa weya nin gaalo intaad la soo heshiiso jizyaad bixinaysaa ma odhan karti cidda la gelaysaa waa imaamkii dadkii maarata muslimiinta xukumayy ama naaibkiisi ciddii isagu u dirsaday dowladdii unbaa qofka la geli kar unbaa gaalada la geli karta caqdigan jizyada dadkii maarata kale lama geli karaan laa calaa jihati taaqiiti iyadoo markaa waxaa shardi ah in loola galo si aan muddaysnayn oo lama odhanayo sanad baan kula heshiiskaa kula galay ama laba sannadood may waa si sii daysan oo aan markaa muddo lahayn fayaquulu wuxuu odhanayaa imaamkii muslimiintu markuu caqdiga nimanka u saxeexayo aqrartukum bidaari lislaam waxaan idiin ogolaaday dhulkaa muslimiinta inaad ku noolaataan hayri lxijaazi daartii muslimiinta ee aan xijaaz ahayn xijaaz looma ogola xijaaz waa maka iyo madiina iyo inta udhaxaysa iyo aaggeedaasi shaafici ilaa iyo yamaamo buu yidhi markaa bal hadal baa ku jira teebuu ula jeedaa Eh, yamaamada la yaqaano way fog tahay waa riyaad halkay maanta ku taalo sida markaa mashhuurka ana xijaaz ka ma aha laakiin sida yani caanka ah eh, qolyaha qaarkood markaa yiri mayaana xijaaz iyaduna xijaazu najdi najdi xijaazteeda weeyaano xaggana markaa iyaduna soo raacaysaana way jiraan qolyaha qaarkoodna yamaamada uu sheegaya waa meel daaif u dhow ayay yidhaahdeen laakiin macruuf ma aha adu maka iyo madiina iyo inta u dhow iyo jiddo iyo aagaas waa wada xijaaz intaa kalena hadalkaasaa ku jira dhulkaa iyaga looma ogolo gaaladu inay degaan maka iyada inay soo galaanba lama ogolo xaramkeeda xijaasta inteeda kalena way soo geli karaan haddii loo baahdo inay soo galaan laakiin ma degayaan oo inay degaan looma ogolaanayo aw ama wuxuu odhanayaa adintu fii iqaamatikum bidaari lislaam waxaan idin ogolaaday inaad markaa degtaan ku noolaataan dhulka muslimiinta oo aan xijaas ahayn calaa an tabduluu jizyata iyadoo shardi ay tahay inaad jizyada iska bixisaan wa tanqaaduu lixukmi lislaam xukunka islaamkan aad u hogaansantaan walow qaala alkaafiru lilimaami ibtidaa'an aqrirnii bidaari lislaami kafaa haddii gaalku uu ku yidhaahdo dowladdii uu ka codsado bilowgaba isagu uu markaa xaggiisa ay ka timaado rabitaanku u yidhaahdo waxaan ku noolaado jizyadana aan bixiyo way ku filan tahayoo yacni imaamka waajib bay ku tahay inuu ka aqbalo waajib bay ku tahay inuu ka aqbalo oo ma diidi karo wa sharaa'iu wujuubi ljizyati khamsu khisaal haddaba gaal oo dhanba kuma waajibta jizyadu gaalada jizyadu ay ku waajibayso waxa u yaala shan shardi axaduhaa shardiga koowaad albuluuqu qaangaadh fala jizyata calaa sabiyi ilma aan qaangaarin jizye lagama qaado oo madaxiisa lama saaro gaalka lama odhanayo adiga iyo intaad dhashay iyo maaragtay islaantaada iyo intaaba ka wada bixi maanta muslimiintiibaba sidaa is odhanaysa qofkii muslimka ahaa ayaa laga yaabaa isagoo dhul islaama ku nool in la yidhaahdo intaa iska bixi adiga iyo ka imika dhashay iyo kuwa maaragtay kale iyo islaantaada iyo waxaasoo dhan waa markaa musiibada markaa muslimiinta ku dhacda gaalkiibaan la ogolan inaad tidhahdo carruurtaadana jizyaad dul saarane ka bixi kol haddaanay qaangaar ahayn waxba laguma le wahaanii shardiga labaad alcaqlu waa inuu qofku qof miyir qaban yahay falaa jizyata calaa majnuunin qof waalan jizye lagama qaado adbaqa junuunuhu oo uu markaa waalidiisu ay tahay mid markaa xidhiidhsan oo joogto ah fain taqaaca junuunuhu qaliilan ka saacatin min shahrin lazimathu ljizya haddii waalidu ay wax yar oo markaa marmar un ku imanaya ay tahay waa waali goosgoos ah oo weliba in yar ay tahay yani qaliilan xaala kownihi junuuni qaliilan wey waalida ayaa waxay tahay mid markaa aada u yar ka saacatin min shahr sida bishiibu i yar saacad maalin buu yar waalanaya saacad ayuu yar waalan caadi buu noqonaya kaa isaga lazimathu ljizyatu kaa isaga markaa jizyadii way ku waajibaysaa aw taqaaca junuunuhu kaiiran haddii waalidiisu ay goosgoos tahay laakiin ay badan tahay ka yowmin yujanu fiihi wa yowmin yufiiqu fiihi lufiqat ayaamu lifaaqati fain balagat sanatan wajabat jizyatuha kaa waalidiisu ay marmar u tahay bishii laga yaabo intuu maalin yar waasho maalintaana wax badan inaan u waalaanin kaa waalidiisa wax ka soo qaad male sanadkii markuu dhammaado uu iska bixinayaa jizyada laakiin ka waalidiisu ay badan tahay haddana ay goosgooska tahay maalan maalinna wuu waalanaya maalinna hagaagaya ama ama laba toddobaad oo kaleo dan caafimaadaya ama bishiiba mar buu waalanaya oo de waxoogaa waalaanaya kaasi waxaa laga jarayaa muddada u waallaa waa laga jaraya waxaa la isugu geynayaa intii uu hagaagsanaayo caafimaad qabay intaasi markay sanad gaadho ayuu jisyadii iska bixinaya lufiqad waxaa laysku kabayaa laysku buuxinayaa ayaamu alifaaqa maalmihii uu soo miiraabay ee uu maaragtay caafimaad qabay fain balagat sanatan wajaba jizyatuha sanad hadday gaadho jizyadii markaa way ku waajibaysa والثالث الحرية فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضا والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق شرطك الصدحات وإنه حرية قال كي أدونك أها جزية لك قادم مايو فلا جزية على رقيق أدونك جزية لك مقاضي حول بمالي ولا على سيده أيضا سيد كيسنا لما أرنيه أدونك أها كبه جزية walmukaatabu addoonkii caqdiga kitaabada lala galay walmudabaru addoonkii tadbiirka loo sameeyey markaan dhintaad xoroobaysaa la yidhi walmubacadu addoonkii barbarhka ahaa ee barxorka ahaa waxaasoo dhami ka raqiiqi addoon unbay la yihiin khaalisa yani kalqin addoonkii khaaliska ahaa ayuunbay la mid yihiino waxba lama weydiinayo jizye lagama qaaday waraabicu shardiga afraad addukuuriyatu waa labnimo inuu qofkani qof lab yahay falaa jizyata qof dumara jizye lagama qaado wa khunhaa kii labeebka ahaana isagana lagama qaado iyadoo de laga cabsana in qof dumara uu noqdo oo deetana qof dumara dee markaa jizye laga qaado fain baanat dukuuratuhu ay in tabayana dakaran hadduu caddaado in baana dakaran waxaa caddaatay inuu nin yahay ukhidat minhu aljizyatu lisiniina almaadiya waxaa laga qaadayaa jizyadii sanadaydii hore shan sano markuu joogay isagoo qaangaara weliba de han iyo toban jirkii markaa dhaafay ayuu labaatan jirkiisiibuu waxaa caddaatay inuu nin xaggii raganimadu u batay markaa nin buu noqdo nin buu ku caddaaday de waxaa laleeyahy shan sano ayaa lagugu leeyay jisyadeedii iska soo bixi kamaa baxaahu nawawiyu fii ziyaadati rawda sida imaamu nawowi uu markaa ku baxiyey ziyaadada rawdada nawowi ayaa baxiyey haddii lagu yidhahdo macnaheedu waxa weeye culamadii ka horreysay wax naqliya ama iyagoo ka hadlay muu kamuu soo guurin oo cid ka hadashayoo uu markaa ka warramay ma jirto laakiin isaga ayaa masalada markaa takhriijiyey oo markaa xukunkeeda isagaa ku ijtihaaday weeyaan marka isaga ayaa waxaa markuu masalada eegay waxaa u soo baxday in markaa laga qaadayo sanadadii hore oo dhan oo usuushii madhabka ayuu ku fadhiisinaya fii ziyaadati rawda buu ku sheegay ziyaadada rawdada kolley horeynu u soo marnay rawdada rawdatu aalibiin waa inagii sheegnay inuu yahay mukhtasar min ya min alcasiiz liraafici soo ma haddaba ziyaadatu rawda hadii lagu yidhaahdo maxaa loola jeedaa baynu nidhi waa inta isagu uu ku dhex darsaday mararka qaarkood ayuu wuxuu samaynayaa hadal cusub oo aan ku jirin kitaabkii u ka soo gaabinaya casiiska markaa qultu buu odhanaya deetana hadal buu sheegayaa wallahu aclamna uu kusoo khatimaya taasaa waxaa la yidhahdaa baynu nidhi ziyaadat rawda markaa ziyaadada ayuu ku sheegay wajazma bihi fii sharxi lmuhadab sharxulmuhadabkao majmuuciyana waabu jasmiyeyba oo si markaa qaciya ayuu u sheego waa sidaasuu yiri iyada baxiba muu gelin lakiin tan hore baxi buu geliyo yani wuxuu qaabku hadalka u dhigay ayaa yani waxa weeyaan siday u eg tahay ama masaladani waxay maarata u egtahay markii usuusha loo bandhigo saasay noqonaysaa ayuu markaa yiri wlkhaamisu shardiga shanaad an yakuuna aladii tucqadu lahu ljizyatu min ahli اlkitaab qofkan jizyada caqdiga jizyada loo guntaye lala gelaya heshiiskay waa inuu yahay qof ahlu kitaab ah kalyahuudiyi wanasraaniyi kii yahuudiga ahaa iyo kii nasraaniga ahaa oo kale aw miman lahu shubhatu kitaab ama qofkii leh wax kitaab u eg kitaab hagaagsan maa laakiin waa wax kitaab u eg markaa majuustiioo kale maaragtay kuwii eh, maaratay suxuf eh, ibraahim baanu haysanaale iyo eh, zabuur baanu haysanaa kuwale iyo haddii la helo waa loo xidhayaa iyaga caqdiga waa lala gelay wa tucqadu ayضa waxaa kaloo heshiiskan jizyada loo lala galaa liwlaadi man tahawada aw tanasara qabla اnaski dadkii yahuudiyoobay ama kiristaanoobay intaan diintaa la nasakhin dadkii markaa diinta galay iyagana caruurtoodi tafiirtoodii waa caqdigan waa lala galaa macnuu waxa weeye waxaynu ognahay yahuudiyada iyo nasraaniyaduba waxay u soo degeen uun reer bani israa'iil soo ma yaa bani israa'iila innii rasuulu llahi ilaykum reer bani israa'iil bay gaar ku ahaayeen labadan diinoodba haddaba dadkii reer bani israa'iil aan ahaynee diintan qaatay ama yahuudiyadda qaatay ama kristaanka qaatay xukunkan miyay yeelanayaan haddii intan diintan la nasakhin ay qaateen oo maalan ay yahuudiyoobeen iyadoo ciisa calayhi salaam soo degin ama ay kiristaanoobeen iyadoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lasoo saarin sidii nasaaradii carabtae islaamka ka horde kiristaanka noqday oo kale tafiirtooda iminka nool waa caqdigan waa lala geli karaa oo waa caadi wa tucqadu aydan waxaa markaa caqdigan loo xidhaa liawlaadi man tahawada aw tanasara qabla naskhi diinta intaan la nasakhin yahuudiyada ama nasraaniyada dadkii galay tafiirtooda waa loo guntaa aw shakaknaa fi waqtihi ama aynu ka shakinay waqtigii ay galeen waa qolo kristaan xabashadaas oo kale waa kristaan laakiin ma garanayno goormay qaateen maaragtay qowmiyado kala duwan waynu ognahay qaar baa islaamka ka hor kristaan ahaa laakiin qowmiyadahan kala duwan miyay wada ahaayeen kristaan mise qaar baa dib ka noqday ma garanayno marka kuwa aynu ka shakinayna iyagana waxaa laga soo qaadayaa inay hore u ahaayeeno iyagana markaa caqdigani waa lala gelaya wakada tucqadu liman axadu abawayhi waaniy marka maxaa ku baxay kolkan ay tansiirku uu yimid ee ay markaa qolyihii mustashriqiintu ay ku baahiyeen kiristaanka ilan ummado aan kiristaan ahayn baa la kiristaameeyey oon kiristaan ahaan jirin dadkii noocaa ahaa aynu ognahay in wakti dambe kiristaanka ay qaateen kuwa kiristaannimadoodu waxba wax ka soo qaad male oo waxa weeye iyagu markaa halkan ma gelayaan shuruudan kama soo baxaya wakadaa tucqadu liman axadu abawayhi wahaniyun walaakharu kitaabiy kay iska dhaleen laba waalid oo midna ahlu kitaab yahay midna ahlulawthaan cabadat lawthaan u yahay hadday iska dhalaan ilmahaasi isagana xagga diinta waxaa la raaciyaa ilmaha yulxaqu iflu biashrafi abaweyn fi diyaan laba maaragtay xagga diinta kooda markaa sharaf badan baa la raaciya marka haddii hooyadii ay kristaan tahay ama abii kristaan yahay kaasuu raacaya kan waaniga ama raacayo marka isagana caqdigan markaa jizyada waa lala geli karaya walizaacimi اtamasuki bisuxufi ibraahima almunazalati calayhi aw bizabuuri daawuuda almunazali calayh qofka sheeganaya kuwa sheeganaya inay haystaan nabiyullaahi ibraahim suxuftiisii lagu soo dejiyey ama nabiyullaahi daawuud kitaabkiisii zabuur ahaa ee lagu soo dejiyey kuwa sheeganaya inay ka diin dhiganayaan oy haystaan iyagana caqdigan jizyada waa lala galaa laakiin in la guursadaa kuwaa lama ogola oo kuwa marka la guursanayo shuruuddu way sii adkaanaysaa xagga guurka shuruuddu way adkaanaysaa oo maaha cid kasta oo la yidhi jizyaa lala geli karaa lama odhanayo dumarkoodana waa la guursanaya wa aqalu maa yajibu fi ljizyati calaa kulli kaafirin diinaarun fi kulli xawl jizyada haddaba inta ugu yar ee ninkii gaalka aha madaxiisa la saarayo sanadkii waa hal diinaar ayaa ugu yar walaa xadda liakar اljizya inta ugu badan iyadu xad male ah, intii la doonaa lagu heshiin karaa halka diinaarna in badan baynu soo sheegnay qiyaastii inta uu noqonayo afar garaam iyo maaragtay rubuc eh, dahaba ayuu noqonaya wayuukhadu an yusanuu lilimaami an yumaakisa man cuqidat lahu ljizyatu waxaa loo sunneeyaa imaamkii dowladdii inay gorgortan la galaan cidda ay jizyada ka maaragtay ay ka qaadayaan deetana oo ay markaa kordhi yidhaahdaan shan diinaar bixi toban bixi meel fog ay ka soo bilaabaan waxiinaydin yuukhadu min almutawasit alxaali gorgortanka lala galo waxa fiican ugu yaraan kii xaaladiisu ay dhexdhexaadka ahayd ee aan faqiirka ahayn hanigana ahayn in laga qaado laba diinaar ugu yaraan wa min almuusiri arbacatu danaaniira kii haniga ahaana in laga qaado afar diinaar ugu yaraan weyn istixbaaban ay yustaxabu dalika istixbaaban aw calaa wajhi istixbaab arrintaasi waa arrin markaa mustaxab ah weey haddii gebigoodaba hal diinaar laga wada qaado dee waa caadi hadday diidaan oo yidhahdaan wax aan diinaar ahayn ma bixinayno xataa koodii qaniga ahaa hadduu oo ay soo istaagaan waxaa waajib ku noqonaya imaamkii ama dowladdii inay ka abalan ka aqbalaan oo lama diidi karo kol hadday jizyadii waanu bixinayna yidhahdaan diinaarna ay gaadhsiiyaan lama diidi karo laakiin waxaad isku dayaysaa marka hore inaad wax ka badan ka qaado in lam yakun kullu minhumaa safiihan waxaa laga qaadayaa labada diinaar ka mutawasidkaa ka anigaana afar diinaar haddaanay ahayn dad markaa sufaha ah oo maxjuur calayhima kuwa laga xayiray tasarufkii maaliga ahaa oo xoola daadaadin lagu sheegay haddii aanay ahayn fa in kaana safiihan gaalku hadduu safiihay maxjuur calayhiya lam yumaakis ilimaamu imaamka ama dowladdii gorgorta la geli mayso weliya safiihi kaa safiiha ciddii mas-uulka looga dhigay gaalkii laftiisii hadduu safiih noqdo markaynu kitaab alxajri soo maraynay maynaan odhan cidda xoolaha laga xayanaya waa muslimiinta un gaalkii laftiisu hadduu xoolihiisii daadaadinayo oo dadkiisii ay soo dacweeyaan oo yidhaahdaan dee kan kanoo xoolihiibuu daadaadinaya waxaa ku waajiba xaakimkii muslimiintu markuu arkay inuu ninkaasi safiih yahay inuu ka xayiro isagoo u ilaalinaya xoolihiisa shareecadu waa cajiib weyn xataa gaalkiibaa laleeyahay xoolihiisa waa loo ilaalinaya dabeetana markaa haddaba kaasi dee baa loo magacaabaya xoolaha u maamula markii jizyadii ay noqotona hal diinaarun baa laga qaadi wax ka badan laga qaadi maayo waalcibratu fi ltawasuti waalyasaari biaakhiri alxawl haddaba xagga laga eegayo ninkani ma dhexdhexaad ba xaaladiisu mise waa nin haniya waa marka sanadku dhammaado ayaa la eegayaa xaaladiisu siday tahay waa markii si guud caqdiga loola galo iyagoo qabiil dhana ayaa caqdigii maalan jizyada lala galay deetana waxaa lagula heshiiyey kiina aniga ahna afar diinaar baanu ka qaadayna kiina mutawasitulxaalka ana laba diinaar baanu ka qaadaynaa baa lagula heshiiyey markay sidaa tahay sanadkii markuu dhammaadun baa la maxaa haniya iyo maxaa mutawasit haddii laakiin mid mid loola galo oo caqdiga qof qof loola galo iyada awalusanaha laga eegaya marka hadda heshiiska aad la gelayso adigu nin haniyaa tahay afar dinaar iska bixi marka waa awal waxa weeyaan awal waa awal sana ama awal awal fi ibtidaai alxawl ayaad caqdiga la gelaysaa soo marka cinda alcaqdi baad eegaysaa hadduu qani yahay afar dinaar baad ku qoraysa kii mutawasikaha laba dinaar baad ku qor qof qof aada ula laakiin marka caqdigu yahay caqdi markaa eh, si guud loo loola galay qabiil ama dad meel degan ayay markaa arrintan imanaysaayo kii markaa inuu qani yahay inuu mutawassit yahay aakhirulxawlka laga eegaya wayajuusu an yusanu lilimaam waxaa banaan buu yidhi abu shujaac laakiin shaarixu waa kaynu yusanu waaba sunnaba lilimaami idaa saalaxa alkufaara fii baladihim haddii gaalada uu kula heshiiyo iyagoo dhulkooda iska degan laa fii daari lislaam ee dhulkii islaamka aan deganayn waxaa fiican an yashtarita calayhim inuu shardi kaga dhigo addiyaafata inay marti oy maaratay waxaweye ay marti qaadaan liman yamuru bihim min almuslimiin cidda muslimiinta ka ee soo maraysa musaafiriinta ah almujaahidiina wagayrihi kuwa jihaad u socda iyo kuwa safar kale u socdaba fadlan ay zaa'idan iyadoo arintaas arrintaasi dheeraad ka tahay can miqdaari aqali ljizyati jizyada intii ugu yarayba hal diinaar ahay iyadoo dheeraad ka tahay wa huwa aqaluljizyu de diinaar buu ahaa kula sanad walbe goormaa sidan markaa lagu waajibinaya in raduu waa hadday iyagu ogolaadaan ay ku raali noqdaan bi haadihi ziyaadati ziyaadadan martiqaadka ah gaaladii marka caqdigan jizyada lala gelayo waxa fiican in shuruuda loogu daro qofkii muslim ah ee idin soo mara inaad soo sooriyeynaysaa saddex maalmood ilaa saddex maalmood inaad markaa marti qaadaysaan ood iyo wixii uu cunayo aada markaa kafaalo qaadaysaa sheekhu wuxuu yidhi haddii gaaladu dhulkooda ay degan yihiin oo yani iyagoo dhulkooda iska degan ayaa markaa heshiis ay nala galeen caqdi jizyo ayay nala saxeexdeen saasaa la samaynaya mararka qaarkoodna inay dhulkeennaba degaan baa dhici karto dee markaa inagayna dhex degan yihiin kuwaa isagu markaa tan laguma shardeeyo buu leeyahay laakiin sida madhabka muctamadka madhabka raajixa ah waxa weeye xataa kuwiina dhex deganaa laftooda shardigan waa in lala galo ayaa sunno oo wanaagsan wayatadamanu caqdu ljizyati bacda sixatihi arbacata ashyaa caqdigaa jizyadaee nimankaa gaalada ah lala gelaya markuu ansaxo kadib afar arrimood baa la doonayaa inuu koobsado axaduhaa midka koobaad an yu-addu ljizya waa inay jizyadii bixiyaan sanad walba wa tuukhadu minhum waxaa looga qaadayaa birifqin si dhibirsan oo caadi dabacsan kama qaala jumhuur siday culamada badankoodu yidhaahdeen laa calaa wajhi lihaanati loogama qaadayo qaab dullayn ah xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun ayaa tafsiirkeeda laysku yar qabtayo wahum saakiruun iyagoo dulaysan adilla maxaa loola jeedaa culamada qaarkood baa yidhi muslimkoo ayaa fadhiisanaya way soo foorarsanayaan daankaa laga dharbaaxayaa markaasaa laga qaadayaa bay yidhaahdeen sakaarkii iyo dulayntiiba markaa eh, ayaa markaa la xaqiijinayaa buu yidhahda lakin الصaxiix ana dafca اljizyati nafsahu saqaar iltisaamahum liljizya saqaar inay jizye inay bixiyaan ogolaadaan laftiisa ayaa muxuu yahay ayaaba dulayntii inay jizye bixinayaan ayaaba waxa weeyaan dulli eh, ah markaa ihaano kale wa logu diraya si caadi ayaa looga qaaday والثاني أن يجري أن تجري عليهم أو أن يجري عليهم أحكام الإسلام أن يجري باي قرآن تجري أنه كسي في عنطه لما دبوا السعاد إن أحكامتي مسلمين أي إيجانا كسعوت وصد أي مسلمين تبع أحكامت إسلام كو قبانيسو إيجانا إنا قبانيسو فيضمنون وحي مقدويان ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال مسلمين تبعي كبابئيان أما نفع دلين أه ama xoolo ay baabi'iyeen ah magdhowgooda iyo damaankooda waa lagu leeyay wain facaluu maa yactaqiduuna taxriimahu kazina uqiima calayhim alxadu haday sameeyaan wax diintoodu ay ka xarimayso diinteennuna ay xarimayso oo xadle sida zinadii oo kale dee waa xadkii zinadae islaamka dhigay ayaa lagu qaaday zinadii diintoodii way xarimaysa yahuudiyadii iyo nasraaniyadiiba labadiba way xarimaya islaamkiina wuu xarimaya weliba xad buu hadduu zinaysto markaa yahuudigii dimiga ah ama nasraanigii uu zinaysto xadkii zinada islaamku uu dhigayay ayaa lagu qaaday laakiin wixii aanay diintoodu xarimin kiristaankii oo kale khamriga way iska cabayay oo diintoodii baan ka xarimin ama khinsiirkii bay cunayaan taas markaa loo diidi maayo laakiin way qarsanayaan banaanka lama soo baxayaano tukaamiyo suuq weyn maarata uma samaynayaan guryahooda iyo meelaha iyaga u gaarka ah ayay ku haysanayaan waana iskaga cabayaan lagamana daadinayo lagumana xadaynayo maxaa yeelay de inay diintoodii haystaan oo inagu dhex noolaadaan baynu ogolaanay soo iyagoo waxa weeye kufaar ah oo mushrikiina ah oo in allaha thaalithu halaaale inay ina dhex joogaan baa la ogolaado marka in allaha thaalithu halaaa ninka kula dhex jooga dee khamri wa cabayna kaba sii fududba marka wixii aanay diintoodu u diideynin laguma ciqaabayo o laguma qabsanayo hadaanay ama muslimiintii ku dhex faafinin ama aanay eh, muujisanin whaaliu arrinka saddexaad anlaa yadkuruu diina alislaami ilaa bikhayr diintii muslimiinta waa inaanay khayr iyo wanaag mooyaane wax kale ku sheegin waa marka ay sheekaynayaan iyo waxaas laakiin de markii xaggii aaminaadoodii wixii aaminsanaayeen de ka aaminsanaanayaan qur inaanu xaq ahayn bay de aaminsan ama nebi maxamed inaanu xaq ahayn haddii ay markaa taa yidhaahdaan iyagoo aan markaa dee ceebayn ujeedina laakiin dee diintoodii inay markaa aniguma aaminsany maaratay diintiiba ay xaq tahay hadduu yidhaahdo taa lagu waxba markaa lagu gaadhsiin maayo laakiin hadduu ceebayn iyo caayid ula jeedo markaasaa markaa lagu qabsanaya waraabicu ta anlaa yafcalu maa fiihi dararun cala lmuslimiin waa in aanay samaynin wax muslimiinta dhibaata ka soo gaadhayso ay bian yu'wuu man yaalicu calaa cawraati lmuslimiin sida inay markaa ay hooyaan ama ay soo dhaweeyaan ay markaa ay marti qaadaan oy hoy u fidiyaan qof jaasuusayo oo eegeegayo maarata daalacanaya godaloolada muslimiinta meelaha muslimiintu ay u liitaan ay daciifka u yihiin iyo meelaha muslimiinta laga soo geli karo qof jaasuusayo basaasaya inay markaa ay markaa waxa weyaan soo hooyaan oo kale dee taasoo kale laga yeeli maayo marka cawraadku waxaa loola jeedaa amaakin adacf lada lmuslimiin wa yanquluhaa ilaa daari lxarbi qof intuu intaa dadkii markaa muslimiinta ay gaaladu ka dhexaysi gaadhsiinayo odhanaya halkaa iyo halkaa iyo u liitaan oo xog ururin intuu yimaado hadduu doona hay-ad baa iska dhigeen xog ururinaya muslimiinta markaa xog ka ururinaya yatajasas calayhi ka noocaasa hadii ay iyagii markaa soo dhaweeyaan oo iyagii ay hoygii u fidiyaan de arrintaa iyadaa markaa waa lagu qabsanaya caqdigiina waa ku buraya waxyaalahaas wayalzamu lmuslimiina muslimiinta waxaa ku waajiba bacda caqdi dimmati saxiix marka heshiiskii dimada ee jizyada ee saxiixa ahaa ay nimankaa la galaan alkafu canhum nafsan wamaalan in ay ka joogsadaan oo ay nabadgeliyaan lafahooda inay u nabadgeliyaan xoolahoodana u nabadgeliyaan oo ninkii gaalka ahaa isagiina lama taaban karo waxba lama gaadhsiin karo laguma xadgudbi karo maalkiisiina waxa weeyaan lama taabanayo cirdigiisii iyo maalkiisii iyo naftiisiiba wuu u nabadgeliyay wain kaanuu fii baladina hadday haddaba inaga inala dhex ina dhex joogaan oo inagu dhex nool yihiin aw fii baladin mujaawirin lana ama dhul inagu inala jaara ay ku nool yihiin oo ay markaa waxa weyaan innaga aynu isxigno waxaa markaa lazimana inagu waajibaysa dafcu ahli lxarbi canhu dadka kale dagaalku inaga dhaxeeyo iyagana inaynu ka ilaalino inay kusoo xadgudbaan oo kafi keliya ma waajibayo inaynu inagu dhibkeenna ka ilaalino keliya ma waajibaye dadka kale gaalada kale inay kusoo xadgudubto waa inaynu ka ilaalino oo iyagii dagaalmo kuma waajibayo iyagu jihaadi nalama gelayaanoo kuma waajibayo inagiiba waxay nagu waajibaysaa inaynu ilaalino oo iyagiina aynu ka ilaalino gaaladii kale laakiin waa goorma waa markay ama inagii nagu dhex nool yihiin ama dhulkaloo dhulkeenna ku qabsan oo jaar la-ah ay ku nool yihiin lakiin hadday inaga fog yihiin oo gaaladii dagaalka inaga dhexeeya ay noo dhexaysa inaga iyo iyaga oo heshiisku ay intay noo yimaadeen ay heshiisa nala galeen halkoodiina ay ku noqdeen de kuwaasi halkaa haddii ay dhibaata ku qabsato inagu waxa weeye meel aynu u marnaba de gaaladii kalea ka sokaysa markaa kuwaasi difaac inaguma laha wa yucrafuuna bilubsi lkiyaad haddaba gaalada aynagu dhex nooli waa inay calaamad leeyihiin lagu gartay inay gaala yihiin ila haddii kale dadkiiba wakaanayaayo waa la salaamayaayo waa la aaminayaayo waxa weeyaan meelihii muslimiinta u gaarka ahaa waxyaalo fara badan baa iska dhici kara marka qofkii gaalka ahaa dimbiga ahaa waa inuu calaamad leeyahy maxaa lagu garanaya markaa bilubsi lkhiyaari bikasri lghayri lmucjama in ay markaa xidhaan wax markaa kala duwan dhar kala duwan waa sidii wa huwa takhyiiru libaasi waa in dharka ay markaa dooriyaan oy bedelitaan ku sameeyaan bian yakhiita adimiyu calaa hawbihi shayan yukhaalifu lowna hawbih ninkii dimiga ahaa dharkiisiibuu wuxuu ku tolayaa dun ayuu ku tolayaa ka gedisan midabka maalan oo kale haddii uu eh, dhar caddaana uu xidhan yahay wax markaa wuxuu ku tolayaa markaa ama asfar ah cawlaan ah ama wax madow ah ama casaan ayuu ku tolayaayo liid saasoo dheer buu ku samaynaya oo la garto markaa inuu ama yahuudi yahay ama nasraani yahay wa dalika cala alkatif halka uu markaa wax ku tolaya waxay noqonaysaa halkaa degta halkaas ayuu ku tolayaa si markiiba loo arko wlwlى bاlyahuudiyi اlasfar wa bاlnasraaniyi اlasraq wa bilmajuusiyi اlaswad wاlaxmar midabadii iyagu ay kala jeclaayeen ayaa la kala siiyey ay u kala badnaayeen markaa yahuudigii midabka asfarkee cawlaanka ama huruudda ah ayuu qaadanay nasraanigiina asraq ama buluug ayuu isaguna ku samaysanaya yani saasaa fiican majuusigiina kii dabcaabudka ahaa ama midab madoobu ku samaynaya ama casaan wa qowlu lmusanifi hadalka sheekhu uu yidhi wayucrafuuna cabara bihi nawowiyu aydan imaamu nawowina saasoo kale yucrafuuna daasuu ka cabiray fi rawdati kitaabka rawdada tabacan liasliha isaga oo markaa raacaya oo daba socda rawdada asalkeedii oo ah casiiski laakinahu fi lminhaaji qaal laakiin imaamu nawowi minhaaju aalibiinka wuxuu dimigi waxaa la faraya saasuu yidhi wuxuu yihi walaa yucrafu hadaba laga garan maayo min kalaamihi hadalkan imaamu nawowi ee uu leeyahy waa la faraya ana almra lilwujuubi aw innadbi farida la faraya gaalada inay markaa midabkan sameeyaan ma waajibin baayo waa lagu waajibinaya inay sidaa sameeyaan mise way fiican tahay unbaa la odhanaya laakina muqtadaa kalaami ljumhuuri اlwal se culamada madhab siday u badan yihiin hadalkoodu siduu keensanayo waxa weeyi in tahore ay tahay o waajib tahay waana saasaa muctamada inay waajib tahay inay markaa midabkaa sameeyaan maaa haddii kale waa la salaamaya assalaamu baa la gaalkii in la salaamana lama ogola wacaafa almusanifu cala alkhiyaari qowlahu wa shaddi zunnaari waxaa kaluu sheeku markaa kusii cadfay buu hadalkiisii hore ee uu yidhi bilubsi lkhiyaar dhar markaa midabkiisu kala duwan yahay bay xidhanayaan waxaa kaloo lagu garanaya washabi zunnaari inay markaa dhexirka ay markaa ku xidhaan marka ama dhexda ay xarig ku xidhaan wa huwa bizaayin mucjama zunnaarku waa zaay mucjama tii dhibicda khaytun dun weeyi haliidun leh oo yani xarig ah yushaddu fi lwasati oo dhexda lagu xidhanayo fowqa hiyaab dharka dushiisa walaa yakfi kuma filaanayo jacluhu taxtaha inuu dharka hoostiisa uu ku xidho lababa arkayo marka in la arkaa la doonaya calaamadan lagu garta inuu gaalkii yahay inuu dimi yahay yahuudi markaa inuu dushan ka xidho dusha soo mariyo weeyaan wayumnacuuna min rukuubi alkhayri annafiisati wagayriha waa loo diidayaa gaaladani inay markaa fuulaan oo dadkii muslimiinta ku dhex maraan fardihii qiimaha badnaa annafiisati waayriha fardihii markaa tii markaa qiimaha badnayd iyo waayriha kuwii kalaba fardaba looma ogolaanayo waayo farasku nooc markaa sarayn ah iyo markaa ayuu keensanaya iyaguna xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun baa la yidhio dulli waa inay ku joogaan markaa dulligii dee tan ma keensanayo maanta dee farda ma jiraan baabuurtaasaa la fuulaya inagayna baabuurtiina de iyagiibaa samaynaya walaa yumnacuuna min rukuubi اlxamiir nimankan markaa loo diidi maayo inay dameeraha fuulaan dameerahaas iska fuulayaana iska barakaysanay walow kaanat nafiisata dameerahaas hadday doonaan kuwa qaaliyaba ha noqdaanoo qiimo badan kol hadduu dameer yahay dameernimadaas oogu fil wayumnacuuna min ismaacihim lmuslimiina qowla shirki waa loo diidayaa muslimiinta inay maqashiiyaan shirki ka qowlihim sida oraahda ay odhanayaan allahu haaliu alaa ilaahay mid saddex markaa saddexeeye weeye waxay aaminsan yihiin tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira shirkigii ay aaminsanaayeen dee waxay iska aaminsanaadeen oo meelahooda hala joogaan laakiin ay muslimiinta la dhex yimaadaan oo ay markaa u muujiyaan loo ogolaan maayo meelahooda waayo muslimiintii dhibaato ayay ku tahay oo dhibsanayaan muslimiintii waxa noocana in ay maqlaan tacaala allahu can dalika ilaahay subxaanahu wa tacaala ka korreey waxa ay markaa ku sheegayaan culuwan kabiiran sarrayn weyn ayib halkaa waxay noogu eg axkaamtii jizyada iyo guud ahaanba wixii aynoogu yeernay muslimiinta iyo dadka kale siday u wada noolaanayaan ama siyaasaddii khaarijiga ahayd dabcan intan in ka ballaaran baa jirta waxaan arkay waadada qaar koo yidhaahda oo leh marka ama dadka qaar oo leh fiqiga islaamka xagga siyaasadda ma ma bisla ama maaragtay eh, ma horumarsana qofka sidaa odhanaya xaqiiq ahaan fiqigii baanu ka warhaynin fiqigii muslimiinta iyo islaamku siduu u tartiibiyey ayaanu waxba ka ogey laakiin islaamku nadama asiyaasa adaakhiliya wasiyaasa alkhaarijiya siyaasaddii daakhiliga ahayd waa inagii soo marayno hadday xeerarkii ciqaabta tahay eh, iyo haddii ay maaratay waxa nidaamkii kale tahayba aad iyo aad buu islaamku waxa weyaan u nidaamiyey siyaasaddii khaarijiga ahayd oo dee islaamku siyaasadda khaarijiga u waa muslimiin iyo hayru muslimiin muslimiin iyo waxaan muslim waa labadaas iyadiina waxa weeye fii xaali alxarbi iyo fii xaali silmi labadiiba haddii dagaal la yahay iyo haddii heshiis la yahayba labadiiba qawaaniin iyo waxa weyaan xeerar aad iyo aada u qiimo badan ayuu labadiiba u dejiyay lakin de in qofkii uu isagu barto oo aqoon u yeesho ayuunbaa muhima laakiin haddaadan garanaynin wixii dee inuu jiraba ma moodaysid deetana waxaad iska odhanaysaa uun malahan eh, iyo adigaa isqiyaasaya moogta islaamka intaad adigu ka taqaan baad ku qiyaasaysa markaasaad waxaad odhanaysaa deetana islaamku halkaa ama fiqigu halkaa kuma maaragtay waxa weeyaan aada uma qeexin fiqigu dee inuu qeexiyo waxa garan kara qofkii fiqiga aad u dhex galay markaasaanaad ogaan kartaa xaqiiqada jirta iyo sida ay wax yihiin darsiga caawa insha allahu tacala intaasi ayuu noogu joogi doonaa wsala allahu waslm calaa nabiyina mxamed wallahu aclam